الdرس الثامن درسgisidaas hada محalh ومبحثh bad غزو الفرس reer furs dulumaadkooda bilaaw shay hada محalh ومبحثh الdرس درسgaaso الثamin sidaas hada محalh bad غزو الفرس reer furs dulumaadkooda bilaaw shay hada محalh ومبحثh kana dawlat الفرس fursa dawladeed may haatay taxkumu fi xukumaas farisa xukumaas walciraaq xukumaas wamaa yujaawiruhumaa lamadaas walilidrisa xukumaas oo min bilaadi lcarabi carabta bilaadiyeeda kumid e fafi sanati sanadi athaniyati cashara sanadkii tumon ilamaad min alhijra lakuroogiya jahaza abubakrin abubakar may diyaariya jaishan ciidan ya diyaar taxta kiyaadati khalid ibn lwalid khalid bin walid hingaamkiisa hoosteed iyo ciidanka diyaari wa amara may amray ha bifatxi lubulati magaalada ubulo leeraw furashadii aya amri wa amara abubakar ma amray hu bifatxi lubula magaalada ubulo leeraw furashadii aya amri min min junuub lciraaqi ciraaq midigdiyanaki yaal wajahaza huwa abubakar may diyaariyay jaysan yani waa kay masalan jesh ya diyaari aakira taxta kiyaadati ciyaaldin unmin ciyaaldin unmin lankilaraayi hinganshay hoosis iyo kadiyaari geeskaas oo aakhara kale waamarahu abubakarna amrayhu bifatxi lmusabaki magaalo musabak leraw furashade min shimaali ciraaqi ciraaq yani bertiyanakiyaan hay falama wasala khaalidun khaalid marki deeri yani wa ki masala biy xudud ciraaq iraaq xuduudiya deriya kataba huwa khalidun aftog ilaah lmuza gaalki oo yani fursugantaryaay hurmusleraay jananshohaay caamil lfursi fursu gudoomishohaay bil ubula ubula kusugnaadiya wargadan aftogi man erayhin aslim islam hurmus ese ciidankalan korwida ese islam taslam bedbaadase aw idfaac dhiib aljizyata hadi kalan jizi dhiib wailaa hadin islamana jizin dhiiban lay maaha falaa talumana degalo ilaa nafsaka nafta lay degaala fakad jituka kinkooy biqawmiga kinlakooy qoomkaasoo yuxibuna jeel almawta geeri jeel kamaa tuxibuna alxayaata sidiisin noololan jeelin oo kal geerin jeela kinlakoo yeeri mana dad geerida xaqiiqadii ogo oho lanka dhimadoob wala ka dhimada og mabdaagusa ka dhimadaw oo diin haysado oo shahiidnimo helaw e saasa yeeri siinsada gaalida sin noololan jeelin oo kale unun geerin jeelna homtaas ekinako faylatastaki ontaas ko islam ama jizi diiblay ma ah hadi kal naftaan dagaaloy adla isdagaal adin dagaaloy falama tasallama hurmuz hurmus markii salimsaday kitaaba khalidin khalid wardantis akrisadi iyo sabaka la dhagayhu kitaabki lalmaahi biyo karidi waay iyo horan kasuri macnaa kitaabki imaman waayna e horan kadi waay bis fa takadama khalidun khalid iyo hormari wanashaba alkitaalu dirida horti watabarasa alkhasmaani lamadi doodeen anisban baheen faxtalana khalidun khalidan yani kelidi galaday hurmuza kelidi galade wakatala huwa khalid dilayho hurmuskiya dili wakatala jundawa idin shayni jibi a kanat dawlat lfursi fursa dawladeedi may haatay taxkumu hiya dawlat lfursati xukumaasi haati ee zamankaasy oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam sida ogaayo zamanshay adduunka lamadaas boqortooyiyan ka sareeyan imbiraadiyatenga leraay reer faris oo reer iran lamadaasay reer faris iyo nayo reer rome lamadaasaan ka sareeyan rumaniyiintaas oo talyaani hukumaayay ilaa faladmilan hadi laleeya sham laleey oo dhan gumaysadaayeen iyo nimankan yoon yani ciraaq iyo ay yani waa kay masalan oo iran iyo dadka hukumaayen yoona farisiin leeraw lamadaas lamadaas dawliya jari jaren oo ankuwinaen adduunka zamankaas oo waana xijaazna haka dhawaayeen kolkan kana dawlat lfursi fursa dawladoodii may haatay taxkumu hiya dawlat lfursi ina xukumaasa faris faris hukumaas yani faris mana iranga lamajeeg walciraaqa ciraaq hukumaas wama walaalii hukumaas yujaawiruhu amaag laderisa uma lamadaasa laderisa kursiyiintii wala laderisa oo min bilaad lcarabi arab bilaadeeda eh. antaasa kumayan wa fa fi sanati thaniyata cashara sanadki tumi lamaad min alhijra alkuroogiya jahasa abubakrin abubakar may diyaariyay jaishan ciidan iyo diyaari taxta kiyaadati khalid bn lwalid khalid bin walid hinkaankiisa hoosiya ka diyaariy sayfullahi maslul wa amara huwa abubakar ma emray hu khalid ma emray bifatxi lubulati magaalada ubula leraw ini lafurug min junub lciraaqi ciraaq waagowshakiyal yani min junub lciraaq ciraaq waagowshakiyal ini lafurun taasaa mari istafxala amru dalxata yani taas hore an sheegnay kalkan winadilayhays istafala amru dalxa winaday kalkan yani bifati ubula ubulasilafurun min junub lciraaq ciraaq waagowshakiyal wajahaza huwa yani may diyaariye abubakar jeishan jeiska la diyaari aakhara jeiska soo aakhara kale taxta diyaadati ciyaadin unmin ciyaadin unmin lankolerausun isaan muslimiinta oo ugu wanaagsan kajari ningaankiisa hoosiya iyo kadiyaari ciyaad bin unmin ibn zuhrin bin abi shadad alfiriy reer firilinisbay iyo diyaari wa amara abubakar ma ciyaalkaas ma bifatxi lmusabaki magaalo musabak lerawtisun unfurug inigaasa kugala abisun kono waago landiri mi shimaal lciraaq ilaa koofurtiye ilaa koofurtiye iya landirisun falama wasala kharijun kharij marki onayaw deeray xuduud alciraaq iraaq xuduudiya usi ciidishi marki deeriya kataba huwa khalid naftuga ilaa hurmuza gaalki oo hurmus leeraay caamilil fursi reer fursi gudoomisho ay ciidanku warwadaay janankaay yen yani ngabtugi bilubulati ubulana halku sugunyi yen ngabtugi aslim anta hurmuzo hasku islaan er manaa taslam antaad badbaadasa aw idfac hadigal dhiib aljizyata jizi dhiib almajus waa ila majus waa jizi dhiib nimanka oo jizi lakugaado gaalad mayb waa majus iyo yahuudi nasaarsididas waay wa ilaa hadii adan islaamane waana jizin dhiibana falaa talumana antaan degaarto ilaa nafsaka nafta lay degaal fakad jitu kamay weli anakinlakoy labigo minkinlakoy hadalka naftis marmar mayb wa degaalku af badanyi ida dadan saamaya kolkan hadal oo usa saamayayo dhulsu obsankridaw yalay fakad jituka kiinlakoy biqawmiga kiinlakoy oo muslimiina yuxibuna jela lmawta geelisjel shahiidnimo keelaayana kama tuxibuna sidiisin gaalada sin jelin oo kale alxayaata nololin jelin oo kale may wale gaalada nolol eedan jelin aakhira mustaqbal maleeyo kolkan aakhira makasaabtamaayan tan addunya la fiiriyaayan kolkan yani waa masalan ba addunyada adan taxgeliyaaya falama tasalama hurmus hurmus marki salimsaday kitaaba khalidin khalid kitaabki galanta kadhika salimsadi iyo sabaa huwa hurmus ladhagi hu kitaabka ilalmaay biyo biyo iyo webiga kadarayalilay ilalmaay biyo yaa ladhagi biyo kadidi wargadiyadaay bes yani walba dalki dhegbalay mansil bes hadi marbas walawaalo aragi khalid kolku isdiyaari si edin shay fatakadama khalidun khalid an hormari wanashaba may horeystay alkitaalu dirira horti watabarazama inis bambeen alkasmaani lamadi doodeen kasmeenka manaa muslimiinta iyo gaalada waay furs nimankaas farisiinta muslimiinta iyo kasmeen lere lama doodeen waay oo manaha an diinta ilahi algaado lingaano magaadaano lin lama doodeen watabaraz alkasmaani lamadi doodeen muslimiinta gaalada iya nis bambeen faktalana khalidun khalid iya keli galadi hurmuza hurmuz iya kelida galadi waay habobade hamaroji kelida galadi وagatla khalid khalid walid dili almhurmuz hurmuskiya dili وakasara huwa jananki badil dili وakasara huwa khalid yani jibi jimda jimda hurmuz gaalki hurmuz leerahay ciidankiisana jibi waay asilatn hadisan asilatn ti suaale waay maada kanat taxkumu maada may kanat haki taxkumu dawlat lfursi faris faris dawladii may xukumaasi kanat dawlat lfursi taxkumu may xukumaasi farisa xukumaas alciraaq وama yujaawirahma min bilaad اcraaq yahkumasi fi ayi sanatin sanadme badaa bilaawli asbuha asbu yani dawlat lfurs dawlat lfurs dulmaadkama bilaawdi fi sanati haniyata cashar min alhijra jahaza abubakrin jaysan markaasa bilaawdi waman daasa ay hingaamiya jaysa fatixiha fatixil furs fursa furashadeeda jeedka ay hingaamiya khaalid ibn lwalid wa ay udkur khulaasatan warkooban min sheek can kitaali khaalidin khaalid dagaalshay fi junub lciraaq iraaq waa gawshe inakadegaalimi warkooban isheegba yani waa kay masalan b falama wasala khalidun wa khalid marki deeray xuduud alciraaq kataba ilaa hurmus camil fursi bilubul laslim taslim aw idfac aljizyata wailaa falaa talumana ilaa nafsaka fakad ji'tuka ila aakirihi intaasa kumida marka adarsu darsigaas ataasicu sagaalaad futuuxaatu khalid ibn sayflahi maslul saxaabigi lera khalid bin wali lera geesigahay waxyaala meelooyinkiisu furudi bilciraaq iraaqna ka furudi futuxaatu khalid bin walid khalid bin walid furusiyaalshi bilciraaqi ciraaqna furudi lama calima malikulfursi malikulfurs markii ogaaday bikatli hurmusa hurmus bilowshay markii ogaaday akada may gudgalay yujahisu ini diyaariyaw jeishan jeish diyaariyaw bacda jeishi jeish bacdisi ligitaali lmuslimiin muslimiinta si silon la dagaalom wakaarijun khaarijna yuhzi yahzimu jibiyaw hum aljuyuush alfursa jibiyaw wayantasiru guulaysadaw calayhim calaa fursa fursa ka guulaysadaw wamakasa khaalidun khaalid iyo nagaaday fi lciraaq iyo nagaadi sanatan halsin iyo nagaadi iwa shaarayni lama bilood adkala huwa khaalid geliyey fii quluubi lfursi reer fursa dalbiyaalso geliyey halis furugay kairan walbadan min bilaadi bilaad lfursi reer fursa bilaadood walbadan iya furugi fa minhu min albilaadi fa minhu min alfursi reer fursa may kumidaha maa kumide aslama islaamay wa minhu min alfursi may kumidaha maa kumide saliya raalaaday bidafci ljizyati jizi dhiibow karaalanagadi wa caasha huwa yani nooladi fi bilaadihi yani aaminan wacaasha huwa manka nooladay fi bilaadi bilaadi manka nooladi aaminan ali amin ay mudmainan halafi degan axasalan waahamo lmuduni magaalooyintan ku muhiimsan alati muduntaas oo iftataxa furuday ha muduntiyeede yani waa kay ali iftataxa huwa khaalid furuday ha muduntu furudaytan ku muhiimsan alxiiratu xiiro waay caasimatu carabi ciraaqi ciraaq carabteedi caasimadoodan hay xiiro leeraay fajacala huwa khaalid kuweelay ha yani caasimadeede xiiri kuwaadaday maqaran bar yakwaaladi lah lialid alid iya barkawaaladi waay harun yakwaaladi maqaran harun yakwaaladi lah lialid alid harun iskwaaladi waay wamarkazan yani fadha yakwaaladi liljuyuusi jeeshiyaala fadhisho kuwaali haruntiyo kuwaali juyuushtaas o alislaamiyati nagmasbay mila kolkun saldi kuwaaladi waay uma saara huwa khalidu socdi bijeishi jeishi khalidin khalid ciidin sheelasooda ilaa shimaali lciraaqi ciraaq koofartiyan lasocdi fasaacada ma inkaalmayay ciyaalabna unmin uslinigisa waagotilandrintia kobsadiya hadan ciyaasinigisha gudlen kaalmaynag calalfati furushanka kaalmay wakataba huwa aarig may abtugay ilaa cumaari lfursi fursa gudoomiyaalsi mayn abtugay yuhadidu haalan goodiya hum cumaalan goodiya wayunzirun diga hum cumaalan diga isku jara ley mana adi kale indhamaati ley walam yatacaral khaalidun khaalid man bambana fi jamiici waqaicihi waqaacihi khaalidin khaalid bin walid dhacdooyin shay dhamaantooda mankabamban lilfalaaxiina beerfalasada bisuin humaato mankabamban nimanka beerfalasada ciraag digaayan iman jason waay bal kana huwa yani maylay haaday kali yucaamilo kila dhagama hum falaaxiintaas beerfalasada eh bira'fatin naxriisownay kila dhagamaay wayamnacu reebay canhum yohsho kureebay aduwa madowgoodiya kureebay adarsu saasi futuxaatu khalid ibn lwalid khalid bin walid furusyaalshi bilciraaq iraaqna furdi meelooyinkiisu furfurdi lamaa calima malikul fursi ay fursa maligoodi markii ogaaday bikatli kisra yalaraay malikul fursaga bikatli hurmusa janankishay hurmus laraay dilowshi markii ogaaday yaakada huwa maligi may gudgalay yujaahisu huwa maligini diyaariya jayshan ciidan diyaariya bacda jayshin ciidan bacdishay ciidankan lay diyaariya kaasay diyaariya si difaac lan gala likitaali muslimiina muslimiinta siladeg lama degaalan وkالd بن الوليد sayf اللahi msrوr oo ciidanka msliminta wedon yهزim huwa kالd jibiyaw hm اjش alfrsa fursa jibiyaw وayntasir guulaysadaw عalyhm al lfursi fursa ka guulaysadaw وamakasa kالd بن الوليد iya nagaadi fi cراaq iya nagaadi sanatan وashahrayn bil halsin ilama bilooda nagaadi adkla huwa kالd geliyey fi qulubi الfursi reer fursa galbiyaalso geliyey aru bargagaha geli واftataxa kالd kالda furuday kaiira walbadan oo min bilaadin bilaadilfursi reer fursi bilaadood kumida iyo furfur fa minhum manga kumide fa minhum min bilaadilfursi may kumida fa minhum min alfursi may kumida manga kumide aslama huwa manka islaamay reer fursi eh wa minhum min alfursi may kumida maga kumide rali raalaaday bidafci jizyati jizi dhiibo shakraada nagli kolka lanki jizi dhiibon mala haysan lanka islaamon mala haysan wa caisha huwa mankaas nooladay oo jizi dhiibay mis islaami i bilaadi bilaadi man manka magaalooyinka iraaga ka noolani aaminan halisoo aamingay mudmainan halaki degno xasalan wa ahamulmuduni magaalooyinkan ku muhimsan alati muduntaasoo iftataxa furday ha mudunki ade khaalidunga faacilka wa ahamulmuduni magaalooyinkan ku muhimsan alati muduntaasoo iftataxa khaalidun khaalid furday ha mudunki ade furditaan muhimsan ay alxiiratu magaaladi xiire leeraay wa caasimatu carabi ciraaq carabteeda caasimadoodana eh fajacala huwa khaalid weli ha xiiradi yak welay maqaran bar yak waaldadi lah likhaalid khaalid iya baranka waaldadi wamarkazan harun yak waaldadi liljuishi ciidanki harun unka weli juishtaas islaamiyat islaamiga nisbay lisaldiga ho eh bardhigay yak waaldadi waayo fajacala weli ha yak welay maqaran makaana sugnaasho yak waaldadi law likhaalidin khaalid makaano sugnaashin iskuwaadhadi wamarkazan xarun ya kuwaadhadi liljiishi ciidankiye xarun kuweri jiishtaas alislaamiyat islami lnisbe uma saara huwa khaalid sii socdi ciidi musaaxiban haa la saaxibsini bijeyshi jeyshi khaalidin khaalid ciidin la saaxibsin socday ilaa shimaali lciraaqi ciraaq yani waa masalan koonfurti ayaan socdi fasaacada huwa yani khaalid nkaalmayay ciyaalabna gunmin iya nkaalmay cala lfati furasho yanka ka kaalmay wakataba khaalidun ma abtugay ilaa cumaali lfursi farisiinta yani madax gudoomiyal soong abtugay yuhadidu huwa yani khaalid soon goodiyow hum alcumaala cumaalso ingoodiyow waindir huwa khaalid indigaw hum alcumaala cumaalas indigaw min rasaa'ili khaalidin khaalid wargadiyaalsay may kumid aha alxamdu lilah aliya macadkaamila isku leh aladi allahaasoo xalla yani waa kay kala furfuray nidaamakum nidaamkin kala furfuri maxal la furay yani nidaamakum nimanka fursaasi nidaamka king oo shinshal furfuri aladi allahaasoo xallahu ala furfuray nidaamakum nidaamki king iska iska toosanaante kisal furfuri wahawana huwa ala fododaayay kaydakum shirgoolki kingma fododaay wafarada huwa ala shalsabiyey kalimatakum kalimadin shalsabi walow lam nafcal naxnu nanfalafana dalika almadkuura madkuurka sanfalafana kana dalika sharan alakum singada fadi shalfurfurka basin kheyr badan waay fadkuluu fi amrina amarkana gala nadac tabane kum sinku tabane waarlakum maca arlikum aridin i sinku sinku tabane sin ismaamulaasan wanajus gudubane ilaa kayrikum keyrkiman gudubane wailaa hadii islaam waay tan amarkana gala waay tan a kana dalika kaasa dhiye ini hoosana galan oo yani waa kaya dhiyaas walhalantumisigna kaarihuna kaadaasa cala aydi qawmin qoom gacmooshawa yani galaya galaasan qoom kaas oo yuxibuna jeel almawta geeri jeel oo muslimiina shahidnimo jeel kama tuxibuna sidiisin gaalada kin jeelin alayaatan olun jeelin safar min anka fari waay uma saara bijeishi wakataba huwa khaalid abtug ilaa cumaali lfursi fursa gudoomiyaalsho abtug yuadi duhaanam goodiyaw hum cumaalangoodiya wayundirun digaw hum cumaalan digaw walam yatacaral khaalidun khaalid man dambane fi fi jamiici waqaaiihi waqaaici khaalidin khaalid dhacdooyin shay dhamaantiyo manka bambana lilfallaaxiina nimanka beerta farmaayan oo fallaaxiinta hayan man bamban waabisooyin humaato manka bamban magaalooyinka layla wareegay maayna beer falasal baadida mamanbahaan waay bal kana huwa khaalidun may ade yucaamilu kilamucamalooda hum fallaaxiintaas bira bira'fati naxariis kalamucaamaloda wahaagi وayمنacu reebaw canهum an الفalaaحiina kureebaw caduwa caduw الفalaaحiin deerfalatidaaso odowsa kureebaw lanka kala dhibanjeysada kureeba madhimon lababahan magaalooyinka la gobsadaay way asilatn hadi asila maada facla ila may badid may laylkukume magaalada laylkukume magaalada hoosa caasimadaho magaalooyinka badi ad gobsato badidna kingalan galaas kalku yani saasus magaalooy badid manbabahan deerfalatade magaalooyinka la gobsadaay asilatn hadi asila maada facala malikulfursi maysubi cindama balaga marki dirayhu malikulfurs katl hurmuza hurmus dulshay marki diri maysubi lama calima malikulfursi bikatli hurmus akada yujahizu jaysan bacda jaysin likitaali lmuslimiin wa kam dalla khaalidun bilciraaqi meegahaadi makasa khaalidun fi lciraaq sanatan wa shahrayni ma hiya aham lmuduni magaalooyinta en kumuhimsan alati muduntaas oo istawla gobsaday khaalidun khaalid calayha cala lmuduni gobsadaysan ku muhimsan waham lmuduni alati istatcahaa alxiira caasimat caasimatu carab lciraaqi maada facala huwa khaalid maysu bibacda fati lxiira xiira markii furday bacdisha uma saara bijayshihi ila shimaali lciraaq ciraaq oo furtiyayan socdi waay kayfa kana yucaamil falaaxiina falaaxiinta sakala dhaga kayfa sida kana khaalidun haadi yucaamil lamucaamulooda alfalaaxiin fi waqaa'icihi dirirtisa kalamucaamulooday walam yatacaral khaalidun fi jamiici waqaaicihi diririyaaldi dhamaantiyo malamuamlambambane lilfalaaxiina bisuin maanta manbamban waay addars lcaashiru dersiga tomanaad tajhiish ljuyuushi jeeshiyaalo diyaarintoodi lifatxi sham hadan in raagsuda balan furuday dhimaystirteen cumara dhimaystira doone abubakar hadi zaminsha roogni usi bilaawi abubakar a bilaawi marki kitaalmurtadiin hakufaar nagdi cumar abubakar hadana maybuaforsromdibigaasambay tajhiish ljuyuushi ciidamyaal jeishi juyuushakajamiwa ciidamyaalo diyaarintoodi lifatxi shaami shaam furashadialan diyaariyaw hadihi maxaluha fi sanati halisata cashara sanadkii tumon isadahad min alhijra lgrog yajahaza abu bakrin abu bakr may diyaariyay arbacata juyuushin afar jeesh ya diyaari juyuushtaas oo sayara abu bakrin abu bakar a juyuushta fartee dareeri ila shami shaamin dareeri falama calima hiraqlo hiraqlo marki ogaadi maliku rom waay maliku romi ah marki ogaaday bimasiiri juyuushi ciidan alislaamiyati linisbay asocdowsha marki ogaadiy jamaca juyuusha juyuusha hiraqla hirakli jeesialsiya kulmi fajtamaca ma inkulumay lahu lihirakla hirakla ma inkulumeena min arumi halkumid ayin cadadun an kulumen cadadaaso cadiimun eedun tira badan an kulumen fawajaha huwa hirakla jihey likuli gaaidin ingami kas oo min gugaadi lmuslimiin kumide jaishan an jihey yafuqu ma macahu maca ljeish maca algaaidi gaaidkaas macashay walhaadi walkusarmaraw waashaara camru bnu lcaas camar binu caasa ishaari calaa quwaadi lmuslimiina muslimiinta ciidamyaalsho hingaamiyaalsho ishaari bilijtimaaci kulmaw fi fi yarmuk magaalada yarmuk leeraw inilaka kulum wakatabuu abtugeen bidalika almadkuuri kaas bidalika alcadad alcadiimiye ilaa abi bakrin abtugeen abubakar amayn dirseenahe ciidankuna horko ciidankeedin tira badan weelin wadalabuu ku dalbaden guwaadi minhu min abi bakrin almadada gurmad iya ku ciidan kale gurmad taakule anin direerin fastaxsana huwa abubakar wanaagsaday ijtimaacahum kulankood meelog aruuren wakataba huwa abubakar abtugi ilaa khalid ibn lwalid an abtugi yaamuru huwa abubakar usoo amrahu khaalid bilmasiri socdo ila shamil socd khaalid ibn walid hodlaan may hafurudaay ciraaga hafurudaay kalkun ciidan eegan tiri badana nimankaasa kuusan malarne khaalid oo hawareega leri maanaa ciidankaasa kadarsan shaman ba fastaklafa khaalidun khaalid iyo khaliifka weeli almusana bna xarisa ashaybaniy musana bna xarisa langolera shaybani lang nusbeye khaliifka dhikay ciraaqdi hukuma iyo khaliifka dhiki magaalooyinka la furdi wasaara kharijun usi ciidin shay la ilaa shami shaman socdi usooka dhahjar amiiran hal amiir fi cashrati aalaafin tuman kun ciidan edhahdiyo amiirka ay oo min fursaani lmuslimiin muslimiinta geesiyaalkooda firdafoolyaalkoodan eh fawasala kharijun adeeray ila yarmuk magaalada yarmog iyo deri bacda an fataxa huwa khalid marki hafurdi badisha fi darigi darigi khalidin oo buldanan hafurdi kairatan fara badan jidka markia maraay magaalayin fara badan hafurdi shama dhininga kugali yarmog iyo koy waay fi sanati thaniyata cashara sanadki tumi lamaad min alhijra lgrog yajahaza abubakrin may diyaariy arbacata juishin afar jeesh ya diyaari arbacadaas oo sayara abubakrin diyaari dareeriyey ha arbacadi adee dareerila shami shaman diri falama calima hiraklo hirakle markii ogaaday maliku romi reer rom maligooda ee bimasiri ljuyuushi jeeshiyaala socodkooda markii ogaadi juyuushkaasoo alislaamiyati lnisba markii ogaadi lama calima hiraklo hirakle markii ogaaday bimasiri ljuyuushi jeeshiyaalka alislaamiyati islaami lnisba socodkoodii markii ogaadi yaqaala hiraklo hirakle liqawmi qawmi hirakle hirakle qoomshay maynka goolay hoosan degnay araa an mayda ayooyey an tusaalixa lmuslimiina muslimiinta walaladegama koran horsurma kormee ini laheliidan an tusaaliu ini laheliidan almuslimiin alaheliidan taasarayo yeeri fa wallahi kidhaarday laan tusaaliu isin laheliidan reer rometin hum muslimiinta laheliidan calaa nisfi maagi nisjayka laheliidan yaxsul huwa maaga hasalaw min ashaami sham hasalaw sham walinakuhelaw oo beeroshaku bahaw nisko inika laheliidan wayabdiya lakum isinsiinba dhahaado annisfu sham wali ka bahaw miskin bagaal maca bilaadi romi rom bilaadeedana lalagaba iyo axabu ilayku misin lisinjeelan badinyi an yaklibu intiyooyo rooyi faden muslimiinta ku misin sinkukaalin lagada faden calaa bilaadi shami sinkukobsada faden wa calaa niski bilaadi romi bilaadi rom niska sinkukobsada faden saasa laheli manaha kaladaas sheegi faraluu gacan seerin ra'yaw ra'ishe ka gacan seerin sa iga maqaadadaano eren wala sheegaysmey wadankaano dadkiyaane hantadano dasyaaneeren kagacansiren waay kudiden mana faralo farafalo waay farafalo kagacan seeren ra'yahu ra'ya hirakla hirakle ra'yishay kagacan seerena gara'yishay turen waay farafalo turen ra'yahu ra'yishay turen kagacan seeren falama calima hiraklu maliku romi marki ogaaday bimasir juish lislamiya jeish lislami islaamka jeishiyaalsheisa codkooda marki ogaadi ya jamaca hiraklu hirakla kulmi juyushahu juyusha hirakla iraklijesiyaasye kulmi fajtamaca mayn kulumay law lirakli mayn kulumay min arumi reer rum halkumigayin cadadun an kulmen cadadaaso cadinu eedin tiri badan fawajaha huwa irakli jihey likuli qaaidin hingaamiyi kas min quwaadi lmuslimiina muslimiinta hingaamiyaalsho kasta ki kumid may jiheyey jeishan a hordhiki jeishaasoo yafuuq huwa jeishku sige saramaraw ma saramaraw macahu maca alqaaidi hingaamiyaalsmashha hingaami kastoo muslimiinta ee ciidankiiswadada ciidan kutira badan iyo hordhiki waay jeeshun ciidankan oo hingaamiyaadan hadii boqol yani waa masalan boqol qof wedado lama boqol sida boqol ciidan wedado hordhiki kaasna hadii boqol lama boqol wedado afar boqol hordhiki kaas shan boqol hood wed kunga hordhiki saasa weli macnaha tawajaha khaalidun khaalid yajiheeyey maya tawajaha hiraglu dheh malikrom hiragli yajihey likuli daaidin gaamiy kasta oo min quwaati lmuslimiina muslimiinta gaamiyaalsu kumid enjiyey jeishan ciidan yenjiyey jeishkaasoo yafuubu huwa jeishku sidee saramaraw ma saramaraw macahu maa daaidi daaidkaas maasheay daaidka muslimiinta ciidankuwadood walku saramaraw yenjiyey hortifsiki waay marki korku ciidankan sidan badan muslimiinti aragen iyo camar bin caas oo muslimiintin gaamiyaay xiligaas waktigaas ciidankin gaamiyaaya iyo ishaari waashaara camr bn lcaas camar bin caas may ishaaray calaa quwaati lmuslimiina muslimiinta gaa'idiintooda gaaidin quwaad makajami calaa quwaati lmuslimiin muslimiinta gaa'idiintooda mayn ishaaray bilijtimaaci ini kulman fi yarmug magaalo yarmug leeraacidaas yani shaamtiyaana ka kulman muslimiinta dhon gaa'idiintoodi meelhalka kusumeeri maay hadi firti firti gaaidku ay ciidan hortisa dhika deswa mel iska seenangeri wakatabuu abtugeen uwaadi wakatabu buwaad lmuslimiin wa wakatabu buwaad lmuslimiin abtugen bidalika alijtimaaci kulunkaas oo yarmu kuluming abtugeena ilaa abi bakrin abi bakrin koyangayen abtugen unmilaka kusugniyar wadalabuu kuwaadi may dalbadeena minhu min abi bakrin may kudalbadeena almadada gurmadiya kudalbadeen itaakulo ciidan oo gurmade ciidan kuwan oo tira badinya ciidan haninsireer fastaxsana huwa abu bakr wanaagsadi ijtimaacahum kulunkooda inimilaka kusugan ciidanki muslimiinta dong meelkukusumaga wanaagsadi wakataba huwa abubakar abtoge ilaa khalid ibn lwalid sayfllahi masrul oo ciraaq jaliyan abtoge ya'muru huwa abubakar soo amraaw hu khalid amraaw bilmasiri socdow amraaw ila shami shamla socdow ciraqa kutab shamalfura shaman baalad ciidin shay usuud fastaklafa khalidun khalid khalifa kuweli almusana bna xarisa musana bna xarisa iyo khaliifka dhiki ashaybaniya reer shaybani lanusbeya khaliifka dhiki ciraaqi oo oh, meelisu furuday khaalid magaalooyinka furuday khaalida madaanka dhikaadi ciidankan adoo qabsantu waardi eri macna shaman bey wasaara khaaliduma socda ila shamian socday fi cashrati aalaafin amiira naalis amiirey fi cashrati aalaafin tuman kun dhahdiyo oo min fursaani lmuslimiina muslimiinta firdifuliyaalshona e eh. fawasala khaalidun khaalid ya deerisi ciidinshay tuman kun e eh, ila lyarmug magaalada yarmug leraa sham hayka deeri bacda an fataxa huwa khalid marki afurdi bacdija fi darigi darigi khalidin khalid wadidis daafiya kufurdi buldaanan magaalooyin ha kufurdi beladin buldan buldaanan magaalooyin afurdi buldaantaas oo kasiiratan fara badan asila fi ayi sanatin sinadme bada'a bilaawadi gazwat roomi room gazwadeeda na bilaawati fi sanati thaniyata cashar maada facala malik roomi may soo bixiinama waqtigi balaga deerayhu malaka room deeray masir juyush islaamiya juyush islaami socodka deri ligitaali dagaaldi usocdaayan deri may soogin falama calima hiraglu malikul romi bimasir juyush islaamiya jamaca juyushahu faijtamaca lahu min arom cadad cadiim maada facala buwaad jeish lmuslimiin muslimiinta jeisha gaaidiintooda may sameeye cinda dalika waashaara camru bn alcaas alaa buwaad lmuslimiin bilijtimaaci fi lyarmug ay yani meeriya reerka kulamayon faijtamacuu fi lyarmug way maada facla may suubi alkhalifatu khalifki abubakar hay may suubi aynama wasala deeray khalifka deeray kitaabulku waagi deeri wakataba khalid yani khalifat lmuslimiin abubakar yaktub ila khalid ibn lwalid yamurhu bilmasir ila sham sidiya yani waagi shaamka deeray adersu dersigaasoo alxaadi cashara dersigi tunung koowaad waqcat lyarmuki magaaladi yarmuk leerahay diritiya waay yarmuk iyo muslimiinta kakulumena ah ciidankii rom yoona weerara ka qaadin waqacat lyarmuk magaaladi yarmuk leeraay dirideedi hadiha hadihi maxaluha lama wasala khalidun khalid marki deeray alyarmuka yarmuk magaaladi leeraay deedi yaaraada almuslimuna muslimiinti may doonayna kitaala romi rom la degaalamoshe mutafarigiina harin ku shartabsan isinaka kula degaalama unununta shartabsanaasaska degaalamnanga saasa muslimiinta doonen fa jamaca khalidun khalida kulmi may halsaf laiska haadane halsaf dilerin lay lahaade sumankun ciidan usi wedid wali kale ciidan ebuwaadas wedin boonagoye kulli halsooka lay safilerin gaadne fa jamaca khaalidun khaalid ya kulmi hum almuslimiin a kulmi wakadaba khaalidun khaalidun khudba akri fiihim fi lmuslimiin khudbatan an khudba akri khudbadaasoo bayana huwa khaalid cadeeyey fiha fi lkhudbati kacadeeyey caaqibata tafarugi shalsab iribtiy iribhumaantiye kacadeey وaن النsr gulma yatوqف joogsadaw al اجtimaac kulnka joogsadaw gulmaylakeekulmnaanolshaabneer shaltabkamasaylewer fastaxsanو ciidanki msliminti wanaagsadeen ra'ya ra'ya khaalidin khaalid ra'yishe wanaagsadeen wasalamo ndiiben hu khaalid algiyaadata hingaanka alcaama guud liljeish ciidanka dhon ciidanka ordhaan manaha jeeshka ragoblan ko hingaamiyaay hadi kuli maylan dhiibe ciidanka kor ku haysade khaalida lan dhiibi mana adon horweda lan farataba huwa khaalidun khaalida ratabi sukaatada dagaalka eedan kasta khaalid farataba khaalidun khaalid ee ratabi hu aljeisha jeishya tartiiban nadaamin xasanan wanaagsan ya tartiibi waay lam yuratib lcarabu carabba lam tura lam turatib lcarabu carabba tartiibine mitlahu mitla tartiibi diyaarintaas ase ciidan diyaarin nidaam fayle ciidan yani asluub fayle iyo qaab fayle iyo diyaarin isdiyaarin fayle yan tartiibi wa isin intaa kudagaalama isin intaa kusabkadhiminad gola nidaam fayle were wahajama huwa khaalid weeraray bihi biljaishi ciidankii sugahaya cala romi roomkala weeraray faqaama romu rom ya gomti lihujuumin weerar yahala gomti mucaakisin dabagede e kuji weerar oo dabgadoon aya aknogonti ah muslimiinti weerarka kadaadeen yani hadabgadiyen waay weerar hun yaa kaqaaden kaada sigay yuziil muskaadal yani hujuumu weerarku suga da sigay ini zuuliyo almuslimiina muslimiinta zuuli an mawaaqicihi makaan sulinsho muslimiinti lugaagi surnaayeen ini ku dhagaagdisigi weerar oo dabgadoon he kadaadi waay fasaaxa khaalidun khaalid ya fihim fi lmuslimiina ka gayli washajaca huwa khaalid dhiirigeli um muslimiinta ciidankia dhiirigeli fakaruu rogaad celiyen khilaafamin mano cala rumi ruma ka rogaad celiyen fi xamlatin hal mar weelo weeraro xamladaasoo shadiidatin gorum hal mar iyo weerar oo alis alisa ka gaadin hataa hazamu muslimiinta si ku jibiyan um aruma shara hazimatin jibiyo shar badan ku jibiyan waqataluu dilen minhu min arum alulufa kumanku iya ku dilen waay wakutila mayli dilay min almuslimiina muslimiinta niyadan tir badnaayn mayli ku dilay halaasatu alaafin alku dili waay sida kun iyo muslimiinta lalku dili oo manaha dadkaba dadkis horsulumima dad tira badan eh gaalad hadii kuman kumaankun laku dili muslimiintina halaasatu alaafin sida kun alaku dili waay ay kumidaha dadka magaasho le sheega haboon lanki geesada haya islaamka minhum ay kumidaha cikramatu nabi jahlin saxaabigi jaliilka ah ikramatu nabijal aa ikramo horen nahin ogaana ini ciidan gaalada horwedi jari awshay usuba gaalad dadkan kuwin haada jira geekana islaami waa ciidan horwedahaya wala murgoodahay dadka meelka geeriyooden sadid kun si gooni laan si magan lahaada minhum cikramatu nabijahli na kumida ah. dadka magaasho ini la sheega mudug wakad wajaduu may heleena fi jismihi jismi cikrama cikrama sin degaalamaayo islaamkan difaacay jismishay may ka heleena maawal yanuufu sarmaraw can sabciina todobaatan kusarmaraw todobaatan dhaawac wal kusarmaraa ka helen geesanimidis todobaatan dhaawac gaalada dhahgali fol silam dugdawaay kumaankunga dhahgali gaale todobaatan oo maa bayna larbatin dhufusho bisayfi lakudhufadaw e wa birumxi waran lakudhufadaw e wa dhacnatin durow e waramyatin binabli gamunakagima intaasa dhexaya maana wa fi asnaai lkitaali dirirsa dhahdiye iyo walada kitaab kitaab iya koy min almadinati madini kitaabka koy biwafaati abi bakrin radia lahu taala canhu abubakar oo fashadiis marki diritina saasan socto runti furla furday ya abubakar a geeriyoodi gedaan khaliifka islaamka kumaay reetin geeriyoodi leeri i wakhilaafati cumara cumar khaliif nagashadiis i wacazli khaalidin khaalid cazilowshay watawliyati abi cubaydata abi cubaydi waalakadhikowshay intaasa lan sheegi farmine kolki ciidanki kolkun sudan hurgalahayo sudan socod og lan sheegi arantan tan e galbajaba kadhiye macnaha lanki kisamo kumaayay islaamka dhong reed kuu kumaayo timidi cumara khalifa kuwaali khaalid kadi ciidanka dhong horwidahay wal cadili dheegan galbajaba kadhiye macnaha kolkun si galjabnkadhiina daraadi ciidan walku ilaaliya walaana sooken lankin gaamigin hay reedka dhimidi hoob ler ciidanka galbajabaaya kolka fakatama alkabara kabarki akari ciidanka lankajananshao dhimado iyo malsha sheego ciidanka galbi jabay fakatama alkabara kabarki gari hataa tama nasru inti guulum goorta kutaab nagdaasi min sheegna ciidanki mana markis guulu taab nagati bacdi jelay min sheegi mana ilan hadi dagaalka jaro min sheeg galbi kadiya muslimiinti yani lama wasala khaalidun khaalid marki deereey alyarmuka yarmug deeriya araada almuslimuna muslimiinta may doonana itaala romi reer romla degaalimoosho doon mutafarikiina haala shal tabsan lama dini waa ku dhownaana tanyadahay ka khaalida ku diiri fajamaca khaalidun khaalida jamiyayhum muslimiinta jami wakadaba khaalidun wahudba akrifiin fi lmuslimiin an khudba khudbatan an khudbaki khudbadaasoo bayana khaalidun khaalid kacaddeeyay fiya fi lkhudba khudbada dhatiya kacaddeeyay caaqibata tafarugi shal tabsanaanta irromadiya وaن النsr guuln yatوqف huwa nasrga joogsadaw calى الاجtimaaci kulan korshay ka joogsadaw saasaan sheegay wanaagsadeen ra'yaho ra'ya abi bakrin maya ra'ya khaalidin faاstaxsanu msliminta wanaagsadeen facaduu xasanan adal fayda kutiriyen fastaxsanu wanaagsadeen ra'yah ra'ya khaalidin khaalid ra'yishay wasalamuu ndiiben nsalimen u khaalida alkiyaadata hingaanka nsalimen kiyaadadaas alcaamata guud liljeishi ciidanka liingaamiya ciidanka dhan kor inisu kuingaamiya ciidanka inkastoo sujeesjeeshay kor ahaan inisu kor kuingaamiya saasaan salimin waa farataba nadaami farataba huwa khaalidunga nadaami huwa aljeisha jeeshiya nadaami tartiiban nadaaminga nadaami tartiibkaas xasanan wanaagsan nadaamtay le ciidankii imtixayna isin intaa kudagaalama isin sifaylang nadaami waay farataba nadaamiyayhan khaalid hu aljaisha tartiiban nadaamin iyo nadaami tartiibkaasoo xasanan wanaagsan lam yura lam turatib alcarabu carabba un tartiibine nadaamine mitlahu mitla tartiibi nadaamintaassaase nadaamine ciidanka diyaariyey nidaami waay wahajama huwa khaalidun lawaararay bidljeishi ciidankiisaasa nadaamsanaaya cala roomi reer room korshoka lawaarary faqaama roomu room yahgumen bihujuumin mucaakisin weerar oo dabagadoonya halagumen way oo ciidankii muslimiinti laagadiya fagama rom rom yagumen bihujuumin weerar yalagumen hujuumkaas oo mucaakisin dabagadoonge yalagumen way kaada kaada kaada romu room basigay ama ka kaada lhujuumu weerarkiisugahay basigay yuziil huwa hujuumkusuge ini zuuliyo almuslimiina muslimiinta ini zuuliyo kusugi can mawaaqicihim mawaaqic lmuslimiin muslimiinta makaan istaagood ini kuzuuli sigi muslimiinta meelisurulaayen ini dhagaaji sigi weerar eo dabgudong kagaadin waay cagsi may laray dabgudong maanaa dabgudoomiyaalay waay fasaaxa khaalidun khaalid ya gayli marki muslimiinti kalkun walaawahajiljili aragi yaka gayli fasaaxa khaalidun ha gayliye fihim fi lshuyuu fihim fi lmuslimiin Um muslimiinta dhaadiyo kudayli washajaca huwa khaalidun dhiirigeli geesanama geli shajaaca manaa geesanama geli u muslimiinta geesa geli fakaruku laabamen cala rumi ruma karogaad celiyanaka laabamen fi xamlatin halmarweerarow facla halmarweero ficluwa facla mazaru mara fi xamlatin halmarweerarow xamladaasoo shadiidatin daron haltook iyo weerarwinka gaadan xataa hazamu muslimiinta ilaa kujibiyan hum aruma kujibiyan shara hazimatin jabta inka shar badan kujibiyan wakataluu muslimiinta dilan minhu min arumi romku dilan alulufa kumankun ku dilan wakutila mayli dilay min almuslimiin muslimiinta eedan tir badanaaynion mayli kudilay halaasatu alaafin saddex kun iyana kudili waay minhum min athalaatu miya halaasatu alaaf sadid kun muslimiinta lkudhama ay kumidayin ikramato ikrama kumidayin ikramatu nabijaal wa ilan ciidanka hoob tir badan yi maa wax shay dilshayna badade maana kalku ciidanka koorkoyn adan hooba badiyi maabla jarto madowka adi badiyi wakad wajadu muslimiinta may heleena marki ikramat nabi jahl hagaadeen saxaabigaas jaliilka wakad wakad wajadu ma heleena fi jismi jismi ikrama ikrama jismishay may ka heleena maawal yanuufu ziyaadaw yaziidu ziyaadaw can sabciina todobaatanku ziyaadaw maawal yanuufu kusara maraayo ku ziyaadaw can sabciina todobaatan kusar mara ku ziyaado maa bayna darbatin dhufusho ndhexeey bisayf lakudhufdaa wa birumxi maa bayna darbatin dhufusho birumxi waran lakudhufdaa wa dacnatin wa bayna dacnatin durow ndheer waramyatin gamow binabli gamonaka gamo intaasa dhexeya wari gamona dhow wari waran laku dhow wari yani waa masalan sayf laku dhow todobaatan dhaawacee laku heli jirshay waay isu dhan wal gabal gabalay si geesan hay gaalada dhahdali maa bayna darbatin bufushan dhexaysa bisayfi seefakdufudaa wabirumxi waram lakudura wadacnatin ma bayna dacnatin duruf yani indhexaysa waramyatin gima indhexaysa binabligamulkgima intaasay uma yani dhaawac eljeysay waana shahiigi wafi kitaali wafi asnaai lkitaali dirirsi oo saasan dareerta dhakiya iyo waradamay kooyay kitaabun dambaal kitaab iyo kooy kitaabkaas oo ha fulay min almadinati madina heshiya kufuli kitaabkaas oo multabisan dheehan kitaabkaas oo multabisun dheehan biwafaati abi bakrin radia allahu taala anhu abubakar geeridiis ka dheehan wa bikhilaafati cumara cumar ka bedelowshay cumar khaliifwalowshay ka dheehan wa cazli khaalidin khaalid cazilowshay ciidankii oo khaalid horwadaay ilaa ciraaq ilaa yani waa kay sham sada unkumahay ciidankaas oo cazilowshay i wa tawliyati abi cubaydata boos yayna abi cubayda waale lakawaali fakasama khalidun khalid alkhabara kabarkiya gari hataa tama nasru guul markitam nagtoola ko insheegata galba jab ciidankaigadhineer saasalan bahanyelanka jananka ciidanka wido katama alkhabara katama khalidun khalid gari alkhabara kabarki oo arintaase oo abubakar geelidi khaliif cumar kuwaali gari usi naftis cadiliyi dadka minsheegnay ku gari wa linidaam ljeish gari lima ciidanka nadaamshay daraadis ay nadaamshay alaawne linidaam jei jeska nadaalka daraadisan gali wakad tasaraxa alkhalifatu khalifkii may cadeeyay cumaru ah fi mawduci azli khaalidin wakad tasaraxa alkhalifatu khalifkii cumaru cumar ah ya cadeey fi mawduci azli khaalidin khaalid siibow shay mawduc shay ya cadeey cumar wala mayn aziliya leri macnaha faqala cmar mer ini ana lam acil ana mangcazil meri khalidan khalid mangcazil an sukdin iraf an usangaba mangcazil aw khiyaanatin an khiyaanatin khiyaana daraadiye si wal khiyaanaye daraadiye mangcazil walakin cazaltu cazilay hu khalida cazili shafaqatan dhimriyaw cala nufuusi nafyaalkan dhimriyaw may wali min surcati surcati khalidin khalid degdegiisa darteed min surcati hajamaati hajamaati khalid khaalid weerariyaalki degdegooda darteed wa shidati sadamaatihi sadamaati khaalidin khaalid yani waa kay masalan ba dagaalkiisa dorsanaanteeda darteed taasaan casir yeeli mana lang oo reedan nagada ogolaayno wa khaalid hor halan sooday dhamaadeen muslimiinta horna helan sooday ogoli kolka saas daraadiye muslimiinta intisu baabi faday mirasa awoodininglahayn isu karida fadi daraadiye waan casir yeeli mana ilan lang reedan nagashan ogolaayno kofna saasan adiliya sheegi ay yani katama katama huwa khalid yani wa kay dari alkhabra dari xifdan liajli xifdin linadaam ljeish jeish nadaamsi lxifdiya wakad saraxa alkhalifatu cumar haya cadeey fi mawduci adli khalidin khalid adlow shay arintisa cadeey faqaala cumar cumar may ka gooley ana lam acdil khalidan khalid ma cadilna can sukdin lirftaradiya man cazirna o can khiyaanatin khiyaana heshe man cazirna walakin cazaltu cazilayhu farida cazili shafata shafaqatan dhimriyaw cala nufuus lmuslimiin muslimiinta nafyaalshon dhimriyaw min surcati hajamaati hajamaati khaalidin khaalid yani waa kay weerariyaalshay degdegooda darteed iwa min shidati sadamaati isku mid lay waay wa min shidati sadamaati sadamaati khaalid khaalid weerariyaalshay dorsanaantooda darteed sadamaat i hajamaat isku macno lay kalkan fadiya jeshi kalkanka darireed i yani waafah lama facala maada facala khalidun khalid may soobi bacda wusuli wasuli khalid ila alyarmug markideeri bacdisha may soobi lama wasala khalidun alyarmug araada almuslimuna gitaala rom mutafarigiin fajamacahum khalidun akulmi wakadada bihim khudbatan bayana fiha caaqibata safar waana nasra guuliya tawaqaftu nasragi joogsadaw cala ijtimaaci ala ijtimaci joogsadaw saasaan sheegi ma maada facala uwaad juyuushi jeyshiyaalkin gaamiyaalkooda may falen bacda an samicuu marki dheegin ra'ya khaalidin fastaxsanuu ra'yahu wasalamuhu alqiyaadat alcaamata liljeishi maada facala romu may fureen bacda hujuumi lmuslimiin muslimiinta marki weerar gaadeen bacdisha may falen faqaama romo bihujuumin weerar oo macaakisin dabgadoongaya lagumen kaada hujuumu sigay yudila lmuslimiina can mawaaqicim way bimada qaala bimada qaabala may lagaabili hujuma hujuma rom rom hujumtooda may lagaabili ali bimada qaabala may lagaabili hujuma hujuma rom khalid bn walid may lagaabili fasaxa khalidun fihim washajacahum fakaruu cala romi fi xamlatin shadidati xata hazamuhum kam cadadu katla yarmuk yarmuk kuwood la diri tiradiyo meegahaati waqutila min almuslimiin halaaatu alaafi man asharhm man ashar nkamah man ashar man shaksa menka mashhuursa kutila huwa manka la dili fi hadi lwaqca ikramat bn abi jahlin geesigiha gaiskiha injaamiyaagha maada xadata atnaama athnaa almacraka dirisi dhatiya mayha derisi kaaso alfasilati dadka shal saarti mayha derisi fi athnaaء lkitaal warada kitaaba min almadin biwafati biwafayati biwafat biwafati abi bakrin taasaa darsiwa adars thani cashara darsigii tuman ilamaad wafaatu abi bakrin radia allahu taala canhu abubakar oofsashadiis waistikhlaafu cumara cumar khaliifka dhikawshay radia allahu tacaala canhu lama marila abubakrin abubakar marki jiriri radia allahu tacaala canhu iyo jamaca abubakar may kulmiyey kibaar asaxaabati asaxaabta dadki odayaalsho haayeen iyo kulmi wastashaara lishuray hum asaxaaba asxaabta winyalashoori istikhlaafi cumara radia allahu tacaala canhu cumarkii khaliiflanka waa la fadi bacdishay usoo jirinyi faashaaruu ishaareen yani kibaaru saxaaba asaabta dadki odayaalsho hayan ishaareen caleyhi ala abi bakrin an ishaareen bitawliyati tawliyati cumara cumar ini waala lakadika fakataba abu bakrin abtugi lahu li cumar cumar lahaantisa ahdan balan abtugi bilkhilaafati khaliifnimad gadaalshay waawsa abubakrin dardaarami cumara dardaarami bilmuslimiina khayran adi hingaamiki ingadhigi bacdigay waan muslimiinta wanaaqan sameeyhin cadaalaka maamulaadi abubakar marki jirnaay ba dardaarami usi dooraday manaa cumar cumar bacdigay cumara khaleefnagaleweeri lama marila abubakrin marki jiri radi allahu tacaala canhu ya jamaca abubakrin kulmiya kibaar saxaabati asaabta kuwooda uwin ya kulmi wastashaara huwa abubakr rishori kibaar asaxaaba rishori fi istikhlaafi cumara cumar fi khaliiflankuwaale radi allahu taala anhu rishori faashaaruu yoodon ishaarena kibaar asaxaaba aleyh ala abi bakrin an ishaaren bitawliyati tawliyati cumar cumar ini waale laka dhig fakataba abu abtugi lahu licumar an abtugi ahdan balan bilkhilaafati khaliifnimada lalabalamaw inisu balanki yani iso khaliif nagalogilawshay wa awsaa abu dardaarami cumar an dardaarimi bilmuslimiina muslimiinta khayran gidaalki adi khaliif nagdaas waad muslimiinta khayrka maamula adi uma tuwafiya huwa abubakar iyo la oofsadi sanata tna cashar sanadka tumi lamaad min alhijra hijra tumi lama lakuroog ina rasuulka gadaalshay lama sanana kudamboys wadufina huwa abubakar iyo la duugi fi xujrati aishata arisis aisha gobladiisi oo rasuulka nakaduugnaayo lakala duugi bijiwaari nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka darisiyay mel rasuulka lakudugi aisha gurigiisa le mel la lakudugisuna abubakar hortaba yani waa kay masalan asxaabta may sheegena hooba rasuulka ma aragn abubakarna aragaani cumarna aragaani taas may ka awilna erani in mellasla duugo doon sidya nagati marki dambeel mana may kale ilaa sheegay xadiidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam ini maalin kumid subahay beerto seeday beerto dhah galay eelshe luga raari abubakarna beerkisuna galay sun meli rasuulka fadhaadi fadhaadi luga suna sidi waali cumar suna galay suna sidii rasuulka baadis inigi fadhaadi marki dan cusmaan ha galay may hafadheede gaabilsa horti oo hafadheedi taas may ka awilna ereena ini rasuulka abubakar iyo saaxiben cumar ee lamadiyo bini meeloliskala duugaw cusmaanna hortiyo meel eh cusmaan may kaduuganyaasa dabiiculkargad iya kaduuganyi macnaha oo sidiidiona golkoo iskala duuganyi bisaayta kajaran macnaha abubakar yani rasuulka sala lahu alay salam ilamidii saaxib kolka meeliyalakaduugireed meelakaduugin jahda yani hooga meelo seeto kacbadi yani waa kay seeto sadida gabro waa kay hada gabru rasuulilahi sala lahu alay salam darishado yarayaan bogson haddana waa ko wahada gabru abi bakrin wahada gabru cumar sadidi obo yani kolka saan hariiran wala aragaw male gabal ka dhisantaa laakin hariira gibkasiisanareed meelo isla duuganyi sadidba oo rasuulka sala lahu alay salam intoo kaduuganyi madishay intay haddana geeska intay haddana abubakar akadugu lugaasha abubakar lugaasha intay haddana cumar akadugu mana kulay kolu gobol gol e masaajidka koraka dhisanyi laakin mal gala kulay dadka meelroan galaama dadka kalmalan oo gol gafragaas meelasa ka dhaajiran golkaasa ka dhaajiran yani meelala kala dugideed fama yani wafi fama tuwafiya huwa abubakar ala oofsadi wa awsaa abubakar dardaarimi hu cumar bilmuslimiina khayra muslimiinta khayrka maamulan dardaarimi uma tufiya huwa abubakr aloobsadi sanata isna cashar sanadki tumi lamaad min alhijra wal bila wadufina huwa abubakr aladuugi fi xujrati aishata aisha golshe walakaduugi bijawaari nabiy nabag dirisya sala allahu alayhi wasalam wa cumruhu cumru abi bakrin abubakr cumrishay may haaday halaasa wa sitiin sana liidum isadisan iyo haadi liidisajijari ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam may kuwinayay lama sina kuwinay rasuulka liidisadi kadhimadi rasuulka lama sina winay abubakar na kuwinay lamada sina leh kugadaal mari bas dsdhimd arg don cmar sun kadalika dsdsun kadhimd doon kudaraa wakanat muddatu khilaafatihi khilaafati abi bakrin abi bakr khaliifadiis muddadeedi may haatay sanatayni wa cashra layaalin lama sina itumunghamin qadaa abubakar dhamaayay ila mudada ada khaliif nagadaas muduga cumraga donyi cumrada waliyadasubiri taarikh walatofalanka islaamiga ah cumrihi wali islaamka gobodi taarikhnamayko taarikh lislami ma taarikh kale faida male mana islamka dakis wali gobotay oo diingafaafida misan gortay taarikh inikawalaa gobto kolkan yani hada cumar waktigii khaliif ahay lamadan sin wali suhoole gobodi waako wa kaana muddatu khilaafati khilaafati abi bakrin abibakar khaliifnimadiis mudadiy may haatay sanatayni acashra layaal lama sin itumunghamin qadaa abubakrin dhamaayay ha sanateen acashra layaalka dhamaay ka gududay fii jamci shamli lmuslimiin muslimiinta kala tagoodi kulmiyowshayna ka gududi bacda tafarugihim fa tafarug lmuslimiin muslimiinta shartabkooda bacdishay may ka shartabeen biriddat lkasiiri walbadan hidaawosha min alcarabi walbadan marki rasulka imid walbadan miridaawli yoogyaha dumi kulisho aislaami watajhiiz ljuyuushi ciidamyaalo diyaariyowsho lifatxi lfarisa faris furashadiya lan diyaariyo wroomi lifatxi roomi room furashadiya lan diyaariyo untaasuleegogdi wa usuba waktishay gaabnaayo lamasina layhaayo lamadii sin amantood dacwada hor un wada faday shaami room magaalooyin fara badan gobsado fadayba muslimiinti nakalaabamimaaliyogdaano murtadiina nagden muslimiinti anono maanicu zakada nagden kolku inti yo lakala laaba maayo xiligiiba dhamaadi lamsinaa umrishahay cumara laakin fursad hela doone ilaa tunumsin noolada doon usi meel futuxaad badan gobsado doone meel badan furgo doona usmudisgaabanasilamsintumngamilahay allah huwa abubakar dhamaysaday ha sanateen kaska dhamaysaday fi jamci shamli lmuslimiin muslimiinta kala tagoodi kulmiyawshoolaka dhamaysadi bacda tafarugihim tafarug lmuslimiin muslimiinta shalsabkooda bacdishe shamli i tafarugsimid dalaa dhamaayay ha sanateynka dhamaysadi fi jamci shamli lmuslimiin muslimiinta shalsabkoodi kulmiyawshayka dhamaysadi bacda tafarugihim tafarug lmuslimiin muslimiinta marki hasaben bacdishe biriddat lkaiiri walbadan ridaawoshooda kashalsaben bisababi baadida aw sababi bisababi riddat lkaiiri walbadan ridaawokooda sababkooda kashalsaben oo min alcarabi kumid watajhiiz ljuyuushi jeeshyaalo diyaarintoodan yani wa kay watashiij ljuyuushi balaaha fi jamci muslimiin kakul yani ka dhamaysadi i wa fi tajhiiz ljuyuushi yeeshiyaala diyaariyosan waktishay ka dhamaysadi yeeshiyaal antalam diyaariye lifatxi farisa faris ilinfurdo walifatxi sham shamta ilinfurdo asilatun hadi asila maada facala abu bakri may fali lama marida marki jir lama marida abu bakrin jamaca kibaar asaxaaba wastashaara fi istiklaafi cumar radi allahu taala anhu maada facala may fali bacd an ashara saxaabatu asaabtu markin ishaaren aleyh al abi bakri bistiklaafi cumar markin ishaaren may fali ay fakataba lahu licumar an abtugi ahdan balan bilkhilaafati khaliifka lakalabalama wa awsaahu bilmuslimina khayra antardaarimi mata tuufiya abu bakri may eme la ofsadi sanata isna cashar min alhijra kam muddatu khilaafatihi khilaafadiis muddadii emegaati muddatu khilaafatihi sanatayni wa cashru layaalin sanatani wa cashru layaalin ahaad khulaasatu khilaafati abi bakrin abi bakr khaliifnimadiis warka koob i wasirati sirati abi bakrin abi bakr dhawinshay abu bakrin abu bakr huwa abu bakr naybu ahaa cabdullaahi bin abi quxaafa waay welida abu yala dhali bacda anabiyi nabag bacdishay sala allahu alayhi wasalam bisanatayni waashurin lama bilood iyo neo bilo lakuroog wamtaaza abu bakrin aylagoona nagday bisuhulati saylanaan wa xusni almucaasharati dhagan winaag walutfi lmujaalasati fidhi winaagsanaan walutfi lmujaalasati lawada fadheedow winaagsanaanteed walutfi lmujaalasati lafadheedow winaagsanaanteed iyo lasocmi washtagala abu bakr may ka mashgula intusangisdaangna bitijaarati alasiyaalka mashguli وصaxiب abu bakr may saaib nabiy sala الlahu alayه wasalam saaib qabla lbicta bictat nabiy nabaga biyo joorta inti naba nabalankuaneba saaib shay hada jir walama bucisa nabiy nabog marki laadi sala lahu alayh wasalam kana abubakrin may haaday awala may shafsakan ware amana rumay bi binabiy rumay min arijaali rijaal kumida wadacaa huwa abubakar an hooba islami aziga waziga abi bakrin abi bakr wilaayiyaalshe iyo bil ila islam islam an kuweri wakana fakana abubakrin may haaday yshtari huwa abubakr ini shiraysadiyahaad alcabida adoomanka almuminiin a shiraysadaay wayactib huwa abubakr huroy hum alcabid adoomankaasa huroy fi sabiil lahi ku huroy walama haajara rasul lahi sala lahu alayh wasalam ilahy rasulki marki madina hijroodi ya rafaq abubakr lrafiq huwa nabiy lrafiq wasaxiba huwa abubakr saaxibi huwa nabiy lsaaxibi fi gazwati gazwati nabiy naba dulumasi wadafacahu abubakr difaaci canhu an nabiy difaaci waxaja abubakr xaja bilmuslimin alxaji fi sanati taasicati sanadki sagaal wasala abubakr tukisi bin bilmuslimina muslimiinta tukisi lama marida rasuul lahi sala lahu wasalam ilahay rasulki marki jirdi walama tufiya rasuul lahi sala alayh wasalam ilahy rasulki marki la obsadi yazaca naasu dadka argagahan lifaraqi faraqi rasuuli rasuulka faarugosha lahantisan arkaken fakan abubakrin radi allahu taala canhu may haaday ajladahum ajlad annaas dadka kan oo argiya haaday fatakaduu muslimiintii samaysaden hu ababakar gudbatan besha iya ka fi sabri sabarka rasuulka dhimashadiisa kasabra wa sabaati sugnaashada iya yani waa kay desha kuwaadhaen وajasamaca alansaaru ansaariya aruureen kulumeen bacda wafaati wafaati rasuuli rasuulka wasashadiis bacdishe fi safinati bani saacida ahy fi sakifati bani saacida reer banu saacida gabilka leray balanbaladiyo ama teendadiyo yak arureen limubaayacati sacd bni cubaadata sacd bin cubaadata si balantumo khaliiflankuel rasulka badishay faasraca almuhaajiruna degdegan ila sakifati teendadiyan degdegan yatagadamu halan hormaraw um muhaajiriinta abubakrin wa cumar wa abu cubaydata hormaraayan وبعd جdاl dood bacdishe بayn المهاaجiرiن والaنصاr مhاaجirin i anصاr marki dooden o lanki khalif nagdawka dooden bacdishe yataklم abو bakrin abو bakr hadli fabayanahu abubakr may cadaaye fadla qurayshi quraysh fadlagoodi waqaala abubakrin lilansaari may ngaray salitu raadlahaadi lakum isinlaanti may sin raadla nagday axata hadayni rajulayn lamada rajul koosho sin raadla nagday hu huwa abubakr may jeede cumar bna alkhadaab iyo waaba cubaydata najeed fabaya cumar cumar labalantame hu ababakr labalantami watabica alxaadiruna haadirintinare hu cumar yaraheen uma dakala huwa abubakar gali almasjida masaajidka gali fabaayac may labalantameen hu ababakar annaasu dadka labalantameen wa awalu camalin hoolta un horeyso badaa huwa abubakar bilaaway bi bilcamali camalka bilaaway abubakrin abubakar bilaaway kan horey tasyiru jeishi usaamata usaama ciidinsa diyaarintiis socodsiywshay waay aladi jeiskaas oo jahaza nabiyu nabag diyaari sala lahu alay salam hu jeeskaas diyaari qabla wafaati wafaati nabiy nabag ofsishiis horteed liqasbi adraafi shaami sham darafyaalse dulimaadkeedan an diyaari fashajaca huwa abubakr sogooti hu jeisha usamiya sogooti binafsi nafsi abi bakrin abi bakr sogooti fasaara jeishu jeeskiya socdina ubna magaaladii uma leeraayan socdi warajaca huwa jeeskiya nagri daafiran harikiya guuraysi wartada may ridaaweyna mucdam lgabaa'iri nabilyaalasadan badan ya ridaawen bacda wafaati nabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka obsashadiis bacdishe walam yaqa mabaakaan gabiilyaalka arbeed ilaa ahlu maka ahlu maka maahayn wlmadina ahlumadina ahlulmadina mayn wagaliln walyar oo ayrum ayr lmadkurin hangaslaasha ersome walkalmabagahan fajahaza abu bakrin a diyaari aljuisha ciidamayaaliya diyaari fakatalat yani faahay fakatalat hiya juyushtiadaha ladegaalantay hum almurtadina ladegaalantay wantasarat hiya juyushti guulaysatay calayhim ala ku guulaysatay wa fi sanati thaniyata cashara sanadkii tomi lamaad jahaza abubakri abubakar diyaari jaysheni lama jeish lifatxi lciraaq inaasilamfurud axaduhuma axad ljaysheyn lamada jeiska washo multabisun kidahan waa biyaadati khalid ibn walid khalid ibn walid indaansheki kidahan waay waamara huwa abubakar ma yani waa kay khalid lifatxi junubi waabo furashadiy watani jeska lama mutakisun kadahan wa bidiyaasati ciyaal bni unmin ciyaal bin unmin inganjeti kadahan wa waa mara abubakar may maray hu ciyaal bifati shimali waa yani koofura furashadiy taasa mari mana yani waki masalan ba ay yani junub ay fasara khalidu waa marahu amri bifati shimali yani junubta may bata bifati ljunubi koofur waa junubta shimaalna waabo saas wa fasaara khaalidun khaalid ya socday waqaafala qaabili jais alfurse feer fursi ciidankooda aabl khaalidun qaabili jaish alfursi qaabili wakatala huwa khaalidili hurmusa hurmus yadili gaaidon gaaid alfursi fursin jaamiyaashu haay wadala huwa khaalid may haadisi ciidin shay sanatan washaarayni hal sin ilama bilood iftataca furday biya fi sanati sanad hatiya kaira walbadn waa min bildaadi fursi reer fursi bildaandooda furdi amua amul buldani magaalooyinkaas sufurdi tankumiimsan alciratu xirwa uma saara khalidun a socdi bijaishi jaishi khali khalid cidinsha ilaa shimaali ciraaq ciraaq waa gawsheeya na socdi fasaacada huwa yani waa ka masalanba yahi khalid ma inkaalmayay ciyaalabna gulmin cala lfati fatx shimaal junub junub furshi fatu shimaal waa go furshidyanka kaalmay وفi sanati sanadi aثaلiثata caشhara sanadka tumisedaad min alhijra log yajhaz abu bakri may diyaari arbacata jiyushi afar jeesh ya diyaari lifati sham shamtilnfurg fajamaca hiraglo hiragle maligu roomiha isun ma kulmiyay aljiyuusha ciidamyaala lisadiha sadil yani wa kay jiyuushi jiyush lmuslimiin silin reeb lisadiha sadi ljiyush jiyush lmuslimiin silin reeb sadi reebo ulay wa faجtamaca المslimuuna msliminta kulmeen fi yrmuk makaanka yrmuk leeraay ka kulmeen wadalabo dalbaden min abi bakrin abi bakr isha almadada gurmadku dalben faarsala diri faarsala yani wa gurmadku dalben faarsala abu bakrin abu bakr diri ilayhim ila lmuslimiin muslimiinta indikaan diri khaalid bn alwalid an diri oo tumankun ciidin soo weli falama wasala khaalid marki deeray ila yrmuk deeri wamacahu maa khaalid qalib maasheyn ashratu alaabi tumankun maasheeyin ya raad almuslimina may doonana kitaala romi romna dagaalmooshe mutafarigiina almuslimiinta shatafsiyin fanasaxa huwa khalidan naseexay umuslimiinta wabayana khalidun ngaday lahum lilmuslimiina ana nasra guluba yatawaqafu huwa nasra ini joogsadaw cala litixaadi midoowaw kajeesadaw tafriikan kajeesadaan ana nasra bi yatawaqaf huwa nasra ini kajoogsadaw cala litixaadi midoowaw ini la midoowo oo dadka inshaltamna maanaa fasalamo unsalime u khaliga kiyaadata aljeesh jeska ingansha oo caame guud ahaaneed yan salime fahajama huwa khalid waladi ciidankiisa isoo wedo weerari cala rumya weerari hata hazama huwa khalid ilaa jibiyahuma rum wakatala khalidun khalid may dilay minhu min arum rum hiso may ku dilay alulufa kumankun iya ku dili waay wakutila may la dilay min almuslimiin hal kumidegna halaaatu alaafin sadukun muslimiin gali ku dili minhum min athalaati miya halaatatu alaaf kumay kumida minhum min athalaatati may kumida ikramatu nabijali miya kumide geesiga islaamka wa wafi atnaa lkitaali dirasadaty warada may kooya kitaabn kitaabya koy min almadina madinasa kukoy kitaabkaas oo multabisun dhehen biwafaati abibakrin abibakar oo fasidiska dhehen wa khilaafati cumara cumar khaliifnimadiska dhehen wa cazli khaalidin khaalid cazilowshay ka dhehen wa tawliyati abi cubaydat bn ljarax abi cubayda waalakadikowshay ka dhehen fakatama abu cubaydigi koy ihaalid lamadiooba gariyan alkabara kabarkia gariyan xataa tama nasru gul ilaa kutaamnagd walama mari la marki abubakrin geeri yani jirid jiridi radia allahu tacaala canhu ya sashaara abubakrin lishoori asxaabat alkibaara asaabtuginga lishoori istiklaafi cumar cumarki khaliflan kual bacdishay radia allahu taala canhu fa ishaaren caleyh ala abi bakrin abi ishaaren bitawliyati tawliyati cumar cumar ini waalo lakadig fakataba abubakrin abtugi law licumran abtugi cahdan gargaarmo bilkhilaafati khaliifada badikeedin gargaarmi uma tuwafiya wal oofsadi huwa abubakr sanata sanaa cashar sanata halaata cashar sanadki tumisdaadilaawshe min alhijra jilulfrog wadufina abubakrin aladuugi bijiwaari nabiyi sala llahu alayhi wasalam rasuulka daris yalakaduugi wa mudatu khilaafati khilaafati abi bakrin abi khaliifadiis mudadeedi sanatani acashru layaali lama sinatun hamin waay wa cumruhu cumru abi bakrin abi bakr cumrishay halaatun wasitoon lidun isd min sana wallahu aclam